alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala almusanifu raximah اllahu tacaala fiihi masaa'il alula masalada koobaad bayaanu fard اliimaani bilqadar faralnimada ay faral tahay qadarka in la rumeeyo caddaynta la caddeeyey bayaanu fardiliimaani iimaankii faralnimadiisa caddaynta la caddeeyey bilqadari qadarka la rumeeyo oo baabkan masaa-isha aynu ka baranay waxaa ka mid a ah alimaanu bilqadar inuu yahay waajib waayo waxaa lagu daray arkaanta iimaanka cabdillahi bni cumarna wuxu uhi low kaana liaxadihim mithlu uxudin dahaba uma anfaqahu maa qabila allahu minhu xataa yuumina bilqadar athaaniyatu bayaanu kayfiyati liimaani bihi qadarka sida loo rumaynayo oo caddaynta la caddeeyey yaa sheegaya kayfiyat limaan bilqadar halli kaga jirta baabka aye nacam an taclama ana maa asaabaka lam yakun liyukhti'aka wamaa akhطa'aka lam yakun liyusiibaka baabka loo rumeynaya waa taa waa inaad ogaato wax waliba inuu biqadar illahi ku dhacayo oo wixii kugu dhaca uu yahay wax inuu kugu dhaco qadarnaa oo mar walba sidaa u dhici laha wixii markaa ku seegaana inuu yahay wax qadarnaa oo marnaba aanu kugu dhaceen athaalithatu ixbaatu camali man mid camalkii burinta la burinayo lam yu'minaan aan rumayn bihi qadarka waxaa laga qaadanaya hadalka cabd llaahi cumar low anfaqta mila uxudi dahaba maa qabila allahu minka xata tumina bilqadr araabicatu alihbaar waranka lagu waramay biana axada qofna laa yajidu inaanu helayn طacma aliimaan iimaanka dhadhankiisa macaan xataa yumina ilaa uu rumeeyo bihi qadarka waa ka yihi cubaada ya bunaya inaka lan tajida طacma aliimaan xataa tu'mina bilqadr alkhaamisatu dikru awali ma shaygii u horeeyey sheegistiisa ee khalaq allahu ilaahay subxana wa tacaala uu abuuray sheekh waxaa ka muuqataa inuu isagu qabo awalu maa khalaq allahu inuu yahay alqalb waana axad lqowleyni fi lmasala laakiin saynu sheegnay xagga abuurka qalinka makhluuqaad kale ka horeeyo carshiga iyo biyahu iyo ay kamid yihiin xadiidka waxaa lagu tawjiihinayana waynu sheegnay oo haddii awalu la akriyo yani awalu hada alcaalam buu noqonayaa caalamkan uu qalinku qoray aqdaartooda ayuu u horreeyey haddii la akriyo awalana waa xaalkii qalinka ayaa laga waramayaa markii u horreysay qalinka ilaahay oo abuuray ayuu sidan ku yidhi asaadisatu annahu jara wuxuu ku socday bilmaqaadiri bikitaabati lmaqaadiir qadaradii qoristooda fi tilka saaca uu qoro ilaa qiyaami saaca laga gaadho oo waktigaa la amray ilaa qiyaamuhu inta uu ka dhacayo inta udhaxaysa waxaa dhacaya ayuu qalinku qoray ilaahay awooddiisa ayaan arrinta noocaasi ay ku dhacday waxay la mid tahay samada ilaahay uu odhanayo roob sii dae roobka sii daynaysa iyo dhulka ilaahay u odhanayo geeda soo saaraya soo saaraya fajara fi tilka saacati bima huwa kainu ilaa ywmi اlqiyaama ayaa xadiida ku jirta asaabicatu baraatuhu salى اllahu alيyه wasalam beri noqoshada nebiguu beri ka noqday ee uu iska deyriyey miman cidda lam yumin aan rumayn bihi qadarka man maata calى gayri hada falaysa mini buri thaaminatu caadatu salaf salafka caadadu siday ahayd fi isaalati shubha shubhada suulinteeda bisu-aali lculamaa lagu suuliyey caadatu salaf salafka caadadoodu fi isaalati shubha shubhada suulinteeda dhexdeeda bisu-aali lculamaa bay ahayd in lagu suuliyo weydiinta culimada ibnu daylami wuxuu yihi waqaca fi nafsi shay min alqadari faataytu ubaya bna kacbin ataasicatu ana alculamaa culimadu ajaabuu waxay ugu jawaabeen ibnu daylami bima yuziilu wax suuliya shubhatahu wadalika arrinkaasina waxa uu ku ahaaday anahum iyagu nasabu kalaama hadalkii waxay u tiiriyeen ilaa rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam ubay ibnu kacab iyo cabdillahi bn mascuud iyo xudeyfa iyo zayd dhammaantoodba xadaثuuhu can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam walam yuftuuhu biالra'yi wالtakaluf yani adaliil waxyiga ka mida ah bay ugu jawaabeen waayo waxyiga ayaa dawo ah oo shubahaadka iyo shahawaadka labadaba dawa ka ah ra'yi iyo iskalif ugumay jawaabin iyo caqliyaad iyo kalaam hal masalo oo axad weydiiyey baan ku yaro celinayaa ku saabsan alfiraq aladiina dalluu fii baabi alqadar iyo qaybahooda waynu soo koobaynaa marka koobaad dadka baabkan ku lumay waa laba qeybood qaar lumistoodu ay tahay nafyu lqadar inay qadarka diideen iyo qaar lumistoodu ay ku timi bilguluwi fii ihbaati lqadar inay ku talax tageen sugista qadarka kuwa lumistoodu ay tahay diidista qadarku labay u qeybsamaan qeybta koobaad waa hulaat lqadar hulaat lqadariya kuwa arrintaa diidmada aadka ugu sii talax tegay wa hum aladiina nafw cilm اllahi saabiq aw ankaruu cilm اllahi saabiq waa kuwa cilmigii ilaahay horeeyey diiday yihi ilaahay hore waxba uma sii ogeyn arrinku markuu dhaco ayuunbuu ogaanaya iyadoo saxaabaduba ay nool yihiin ka bilaabmay meesha basre la idhaahdo kuwaasna culimadu waxay isku waafaqeen inay kufaar yihiin waa kii lahaa alimaam shaafici raximah llah naadiru lqadariyata bilcilmi in ankaruu kafaruu wain aqaruu khuusimuu qadariyada kula dooda cilmiga ilaahay inuu ilahay wax walba hore usii ogaa cilmigaas aloo ah saddexda martabadooda kale haddii ilaahay in wax walba sii ogaa ay qiraan ay inkiraan way kufriyeen hadday qiraanna way jabeen firqad ahaanna hadda uma jiraan bay yidhaahdeen culimadu qolada labaad ee qadarka diiday waa kuwa diiday aladiina ankaruu khalq allahi liafcaali liafcaali اlcibaad wa cumuum mashiiati ilaahay cilmigiisa waa sugeen saabiq ee horeeyey laakiin waxay diideen facasha addoomaa ilaahay inuu abuuray ilaahay ma abuurin bay yidhaahdeen addoomu iyaga ayaa abuuray oo samaystay ilaahay doonistiisuna caam maaha bay yidhaahdeen ilaahay khayrkunbuu doonay sharka ma doonin kuwaasina waa muctazilada waa laysku khilaafay xukunkooda jumhuuru ahli sunnana waxay qabaan inay ahlulbidac yihiin laakiin aanay kufaar ahayn qaybta labaad waa kuwa lumistoodu ay ku timi inay guluw iyo talaxta ku sameeyeen sugista qadarka iyaguna waa laba qeybood aljabriya guud ahaan la ihahdaa waxaana jabriye loo yihi liannahum yarawna ana alcibaada majbuuruuna calaa afcaalihim waxay qabaan addoomuhu afcaashooda inay ku khasban yihiin waana laba gulaat ljabriya ama aljabriyat lmaxda weeye qeybta koobaad waa kuwa yihi laysa lilcibaadi qudratun laysa lilcibaadi ikhtiyaarun walaa qudratun calaa acmaalihim addoomuhu doorasho male waa khasban yihiin awoodna uma lahaa afcaashooda cid kale ayuunbaa ku shaqeyneysa oo aaladaa la isticmaalayo kuwaasina waa aljahmiya qeybta labaad waa aljbriyat lmutawasita waa kuwa yihi lilcibaadi qudra walakinaha qudrat غayru muahira addoomuhu awood bay leeyihiin laakiin awooddoodu awood saameyn iyo raad kule afcaashooda maaha marka waa majbuuru fi suurati اmukhtaar waa qof xaqiiqatan khasban laakiin u eeg inuu ikhtiyaar uu leeyahay kuwaasina waa alashcariya weeyi qaala raximah llah baabu maa shaygii buu baab yahay jaa-i warada soo arooray oo min alwaciidi ah fi lmusawiriina kuwa wax sawiro kusoo arooray maqsuudka iyo ujeedada baabkan laga leeyahay waa bayaan ana taswiir almuxaram munaafi litacdiim illah bayaanu ana taswiir almuxarama munaafi litacdiim illah maqsuudku waa in la caddeeyo sawirista wax la sawiro ee xaaraan tahay ila sawiris oo dhami xaaraan maahe munaafin litacdiim illaah mid ilaahay weyneyntiisa ka hor imanaya inuu arrinkaasi yahay oo aslu tacdiim ama kamaaluhu ka hor imanaya o isdiidaya lima fiihi min alqiyaami bicamali yudaahi tafarud allahi subxaana wa tacaala bilkhalq waayo sawirista waxaa ku jira qofku inuu ku qumayo camal shabaha wixii ilaahay uu la kelida ahaa oo abuurista iyo ibdaac iyo ikhtiraaca marka mudaahaad baa ku jirta waana cilada koobaad ee loo diiday taswiirta taswiiru dawaati larwaax oo ilaahay baa abuur lagu yaqaanaa iyo waxaan jirin inuu sameeyo markaa kan wax sawirayaa ficilka ilaahay ee khalqiga iyo ibdaaca iyo sancada ayuu isku shabahay waayahay cilada labaade loo diidayna de waa dariicatu min ashirk oo fitnatu taswiir waxay waddo u tahay shirkiga ayay waddo u tahay marka taswiirtu waa mudaaharatu likhalq illah liana fiihi khalqa waibdaaca yakunu bihi lmusawiru mushaarika lilah bidalika alkhalq walibdaac mar labaadkana ataswiir waa dariicatu ila shirki billahi tacala wasiilatu min wasaa'ilih marka in wax la sawira oo taswiir xaaraama la sameeyaa waa mid ay isdiidayaan weyneynta ilaaha iyo tawxiidka quweyneysa waana mid wado u ah shirkiga alshraaku billah culimada qaarna taa waa tasriixiyeen waxaa ka mid a ah sheekh cabdiraxmaan ibnu xasan raximah llahu tacaala kitaabkiisa fatxulmajiidka kadalika sheekh ibn cuthaymiin wuxu uhi munaasabatu hada lbab litawxiid ana fi taswiiri khalqan wa ibdaacan wax sawirista waxaa ku jira samayn iyo hal abuur yakunu bihi lmusawiru mushaarika lilahi fi dalika alkhalq walibdaac ka wax sawirayaa markaa wuxuu xaqiiqatan sheeganayaa ama daahiran uu u muuqdaa inuu ilaahay la wadaago abuurista iyo bilaabista almusawiriin waa jamcu musawir wاlmusawir huwa aladi yaqumu bالtaswir ka wax sawira ayaa musawir la ihahdaa haddaba maxaa taswiira waa masale muhima masaladaas walaa shaka anaha taxtaaju ilى ziyaadati baxin maxaa taswiir la ihahdaa fi luغati اlcarab hayse shareecadu taswiiru taqaanaa waa masale muhima baxi dheeraadana way iga baahantay waayo mas'aladaasi waxaa ku binaysan xukmu taswiir ila taswiirtu way kala duwan tahay waxaana xaqiiqo ah waxaa curfan hadda taswiir loo yaqaan iyo waxaa waxaa curfan hadda taswiir loo yaqaan iyo waxaa luqada carbeed ee taswiir u taqaan ama shareecaduba ay magaca taswiir ugu yeedhay inay kala duwan yihin masaladan <clears throat> marka xukun la siinayana dee curfi lagu binayn maayo weliba casri oo hadda jooga oo <clears throat> xaadifa oo tashriicaba ka dambeeyey imika asuwar alfotogaraafiya oo kale kamaradaha lagu sawirayo kuwan videoga marka xukunkooda laga hadlayo waxaa la eegayaa xaqiiqatu taswiir fii lugati اlcarab ama xaqiiqatu taswiir fi sharc ma soo gelayaan mise ma soo gelayaan ee lama eegayo hadda dadku magaca taswiir ma u yaqaanaan si fiican u dhegeysaya sababta ku yihi maad garanaysa <laughs> habeenkii dhaweyd baa kaa daba socda ayibaadka si fiican baad isu garata ayib haddii marka xaqiiqa taswiir fi lugat اlcarab ama xaqiiqa taswiir fi sharc uu shaygu soo gelayo oo yashmalhu macna taswiir fi luga macna taswiir fi sharc markaasaa lagu dabaqi karaa nusuusta taswiirta kusoo aroortay ee taswiirta xaaraantimeyneysa so waadix lakin haddaanu soobo gelahayn macna taswir fi lugat اlcarabi macna taswir fi sharc laguma dabiqi karo nusuusta taswiirta kusoo aroortay waciidka adag ee nusuustaasi xambaarsan tahayna laguma dejin karo cidda samaysa walow dadku curfi ahaan taswiir ha u yaqaanaane kasi dadka qaarkood ay sameeyaan waa khalad wuxuu ka odhanayaa waxaan taswiir mayo dadku taswiir ma u yaqaanaan la dadku waxay u yaqaanaa waxba lagu dhisi maayo curfigu haddii curfi waqtigii nabiga calayh isalaatu wasalaam jiray ayuu yeelan karaa macno ama in axkaam lagu dhisaa masale laga hadlo ay noqon karta laakiin curfi xaaditha oo wakti dambe yimi oo tashriiciiba u dhammaaday laguma dhisi karo axkaam sharci ah bimacnaa nusuusta laguma macnayn karo axkaam sharciya laguma dhisi karo markaan leeyahay waxaan uga jeedaa nusuusta laguma macnayn karo laguma fasiri karo ila waa shay xaadid oo soo darriye waxaa dalabatulcilmigu aada ay u qariibsan jireen sheekh ibnu cuthaymiin siduu u leeyahay asuwar alfotogharafiya xaaraan maaha ama taswiir maaha markaad masalada aan ka hadlayo aad fahamto ayaad fahmi kartaa sababta sheekhu wuxuu leeyahay waxaan taswiir maba ahaba suwar alfotografiya walihaada waxaan axaadiidta lagu sheegay maba ahaba waa wax kale axaadiidan ma soo gelayso culimada qaar markay taswiirta qeexayaan waxay ku qeexeen inay tahay sanaacatun wax samayn in wax la sameeyo qofku isagaa wax samaynaya isaga laftiisa oo biinshaain wacidaa taasoo ku imanaysa curin iyo diyaarin sanaacatun sanaacatun biinshaaءin wa cidaadin sanaacatu shaklin wa hay-atin lishay min alashyaa sanaacatu shaklin wa hay-atin lishay min alashyaa qofku inuu sameeyo shakli muuqaal iyo qaab shay ashyaada kamida uu leeyahy sanaacaduna waxay ku imanaysaa inshaa hal abuuris iyo icdaad diyaarin bay ku imanaysaa marka qeydka ah sanaaca oo looga jeeda inshaa iyo icdaad waxaa taswiirnimada kaga baxaya bay yidhaahdeen oon taswiir noqonayn oo aan soo gelahayn taswiirta axaadiidka lagu sheegay dhowr shay ariga koowaad waa xifdu suura biwaasitati aala inaan waxba la samayn suura aan la samayn laakiin shaygu suuradiisii uu lahaa in la xifdiyo iyadoo qalab la adeegsanayo waxaana taa tusaale u ah taswiir الfotograhi qofka marka kamaradda lagu qabto qofkii ku qabtay wuxuu sameynayaa ma jirto oo aan ka ahayn inuu kamarada ku jeediyey badhanna uu taabtay laakiin wax suuro la dhaa isagu uu sameynaya ma jirto kamaraddanna maxay samaynaysaa taxfadu suurata hada shay shaygaa lagu wajahay suuradiisun bay xifdinaysaa oo shayga waxaa ka soo baxaysa biwaasitati hadihi اlaala adwa iftiin suuradiisii iftiina baa soo baxaysa deetana aaladani suuradda iftiinkaa suuraddaa ayuun xifdinaysaa oo halkay ku xifdinaysaa warqad hadday suura fotogharafiya tahay suuratu video hadday tahay saasoo oo kale aaladanay ku xifdinaysaa marka xifdu suura ma soo gelaya bay leeyiin la limaada baan u soo gelayn liannahu laysa fiihi inshaa wa icdaad suura qofkani wax suuro isagu uu sameeyey ma jirto shaygaasi suuradu lahaa ayuunbuu aaladan ku xifdiyey oo uu ku sugay laakiin suuro isagu uu sameeyey ma jirto sanaaca ma jirto wa xifdu liladwaa almuncakisa cala اljism اlmusawar fii waraqati aw naxwiha lihadaba kaiir min ahli اcilmi waxay ku tegeen ilى ana taswiir اfotogharafi la tashmalhu nusuus alati fiiha taxriim taswiir in suuradan fotogharafiga ahi aanay sooba gelahayn suurada magacaas taswiirka inaanay soo gelayn suuro way tahay laakiin taswiir ma tahay weeye inaanay magaca taswiir soo geleen wax sawiris luqada carbeed marka la eego iyo sharciga marka la eegaba mar hadday saa tahayna nusuustani kuba dabaqmaysa bay idhahdeen waa sheekh bin cuthaymiin raxima allahu tacala iyo culimo kalo badan oo mucaasiriin halkay mareen waxa hariiba iyadoo masaladu saasoo halkaa taagan inuu qof la soo istaago hebel waa mubtadic waayo muxuu mubtadicu yahay lannahu yadhar fi tilfaaz kamarad baa duruusta lagaga duubayo muxaadaraadka video buu markaa telefisiyonku ka muuqda yaعnaa waa faham radia jidda jidda waxaaba la isku haystaa horta waxaani taswiir ma yahay ayuu muran ka taagany bayn الfuqahaa adiguna waxaad gaadhsiinaysaa inaad dad ku tabdiicisaa tira waa bidcooliyaal waayo waa la sawiraa mushkiladdu ma aha nusuus iyo waciid adagi ma ku soo arooray qadiyatu taswiir iyo xaaraantimaynteeda mushkiladdu waxa weeye maxaa taswiira maxaa nusuustan soo gelaya maxaase aan soo gelin qadiyaddu waa taas baxiga kaaga baahan boqolaal xadiid waad akrin kartaa ama tobanaan xadiid oo taswiirta xaaraantimeynay waciid adig uu soo arooray laakiin waxaa kuu taalla maxaa taswiiradde kuwa soo socdaa taswiir ma yihin talow tan iyada aragne ka labaad naqlu suura biaala in suuradii aalo lagu naqliyo oo halkeenanaaba haddaaba haban ka socotaaba soo darsigu hablaha xagga sare fadhiya uma xidhiidhsana soo shaashadda kama arkayaan waxaas maxaa la ha waa naqlu suura anigan imika ay haysa iyo intan iga dambaysa ayaa suuradayadii aaladani ay naqlisay xagga sare igeysa hal hada taswiir luqatan wa sharcan culimo badan waxay leeyihiin ataswiir televisioni gaar ahaan markuu mubaashir yahay taswiir maba ahaba waa naqlu suura naqlu suurana kamaradu kuma xaasilo ila soco xeeb ku xaasila suuradaada waxaa naqlin kara muraayad suurada waxaa naqlin kara biyo ayaa naqlin kara waxay leeyihiin wax sanaaci kuma jirto iyo inshaa curin iyo wax diyaarin imika cukaashi kamaradaas igu soo jeediyey badhan yar buu taabtay wuu iska tegi ciid iyo dhagaxaan iyo sibir iyo ama xadiid ama khashab loox intuu soo qaatay sawir kamuu samayn de ama intuu khad iyo waraaqo iyo qalimaan iyo soo qaatay isagu sawir kamuu samayn waa biwasitati hadihi اaala ayuunbuu suuradeyda ku naqliyey ama xagga aalada ha u naqliya ama meel kaleoo ka sii u naqliya marka taswiir maaha bay leeyihin ta saddexaad ee qeydkaa ku baxaysa waxa w mara idraaku suura heleelitaanka suurada suuradii inaad haleesho baxayu tanطabic suuraةu shay fi shayin akhra shayga sawirkiisii inuu shay kale ku daabacmo waa arag kale iminka ishaadani soo mogid waxbay sawiraysa axaadiidi ma ku dabaqayna odhan indhahaagu waxbay sawireen iminka indhahaagu way ku sawireen adiga sawir intay kaa qaadeen bay sawirka waxay u gudbiyeen maskaxdayda haddana maskaxdu waxay tihi waa hebele hebel maaha haddana xaggan aan eegay ninkan aan eegay indhaygu sawir bay ka qaadeen sawirka ay qaadeen bay maskaxda u gudbiyeen deetana maskaxdiiba waxay tidhi waxaad aragtay waa hebel marka indhihiiba sawir qaadaya idraagaas isna waa nooc sawirabaa ku imanaya laakiin taswiir ma yahay maya taswiir maaha laa ydkl fii mafhum taswir axaadiiana soo geli maayo an laysa fiihi sanaacat wainsha anu maxaan sameeyey waan eeguna xaggiisu maan ujeesta waxaan sameeyey iyo waxaan diyaarsado sawirkiisaaan anigu ku sameeyeyoo aan ku gudbiyey ma jirto nooca afraad waa incikaasu suura baxay tancakisu suuratu shay watadhar fi shayin akhar incikaas suura inay suuradii incikaas samayso macnaheedu uu yahay inay shay kale ka dhex muuqato muraayadaad hor istaagtay maxaa ka muuqanaya sawirkaagi waa ka muuqanaya soo ma incikaas baa la dhaha waxaa kaa soo horjeesanay weliba sawirkaagi haddaanad sawir iyo waxaa hore u aqoon iyo aanad arag qof kalead moodeysa ku hortaaga waa ka weji maxamed cali weji baa wuxuu ka sheekeeyaa nin malaha ku raagay meelaha majaalista qaadka oo maalintiina hurdi jiray habeenkiina qayili jiray baa ayaa soo baxay bu i dee dheel dheelbis wax ka cun tana muraayad buu hor istaagay beri horea inuu is arkay isugu dambeysay mogta markuu muraayaddii hor istaagay qofkan muraayadda ka muuqda qof kaluu moodaya isagu oo isaga ka dambeeya u yaqaanaa muraayadda in laga muuqda isaga u yaqaana lakin qof kale oon isaga ahayn oo ka dambeeya s wuxuu leeya adeer dhaqso hor u faraxalo waan ku sugayaa <laughs> marka qof kale u qaadanaya qofka aan aqoon amaba dee muur kale ku jira marka taasina suuro maaha marka afartaa nooc curfan suuraha loo sawir ha loo yidhaahdo oo sawirkayga biyaha ka dhex muuqda sawirkayga muraada ka dhex muuqda odhanaysa laakiin taswiir ma tahay ile nusuustu taswiirtay diideen waa masalada ku dhismaysa ma macna taswiir fi lugati اlcarab wa fi sharc waana masalada markaa taxqiiqa u baahan iyo tadqiiqa taswiirta xukumkeeda culimadu maray ka hadlayaan marka laga eego dhinaca qofkan maxaa ku kalifaya inuu wax sawiro xaaladay leedahay xaaladda koobaad an yakuna alxaamil calى الtaswir wاdaaci ilayhi wاlqasdu minhu mudaahaatu khalq الlah in qasdigiiyo ujeedada wax sawirista uu ka leeyahay uu yahay inuu ilaahay isu ekeysiiyo oo qasdigu aaba tashabuh billaah iyo waxa sawirista ku kelifayaaba fa kufrun akbar wuxuu sawiraya wuxuu doonayaan uu doonayo geed ha sawiraba ama dhagax ha sawiro ama buur ha sawiro ama bad ha sawiro mar hadduu qasdigiisu yahay inuu ilaahay isu ekeysiiyo oo sida ilaahay wuxuu abuuro kalaan u abuuraya arrinkiisu yahay waa kufri taas lima fiihi min nisbati اlkhalqi aladi huwa min khasaais ilah ilaa gayrih khalqiga iyo jirsiinta oo ilaahay khasaa'istiisa ka midu cid kale u nisbeeyey isagaa isu nisbeeyey halka xaalatu haani an yaqsida almusawir taswira shay liyacbudahu min duuni illah shay buu sawiraya ujeedada u sawiraya waa inuu caabudo shaygan fahada ayda kufru akbar mukhrij min almila waayo maxaa ku jira niyat lkufri walcazmu calayhi baa la socda mar haddii ujeedadu u sawiraya ay tahay aada caabudid dee qof kufri niyooday miyaanu ahayn qofka niyooda kufri fi lmustaqbal markaasuu gaaloobaya qofka go-aansada alxaalaة الثالثة an yaqsid almusawir garada aakhara gayra ma dukir ujeedo kale u sawirayaa kuwaa la sheegay gaalnimada aan ahayn sida qas ka qasdi tijaara oo kale waa ka ganacsanaya aw itasliya ama waa sida dadku maanta u badan yihinba waaba iskaga maararoobayaaba aw alcabath aw gayri dalik kani markaa qaybuu leeyahy kan u dambeeya waxaa ku kalifayaa ma aha inuu ilaahay isu ekeysiiyo qasdigiisu kaa maaha in waxaan uu sawirayo inuu caabudo inuu doonayana maaha lakin waa ujeedo kaloo dunyawi ah ama bilaa macnaba qeybu leeyihi waxa uu sawiraya uu yahay min dawaati arwaax waxyaabaha ruuxda iyo nafta leh kalinsaan walxayawaan culimadu way isku khilaafeen culimada qaar waa xaaraan bay yidhaahdeen waana qowl jamaahiir اculama bal culimada qaarkood ijmaac bay sheegeen axaadiida badan ee kusoo aroortay annahyu eh, can taswiir iyo ataxdiir min ataswiir qaar badan baabkan inoogu iman doonaan bay deliishadeen culimada qaar baa yihi waa mubaax waa qila min alculamaa sida istakri oo kale fuqahada shaaficiyada kamida waktigii imaamu axmedna su-aal inankiisa saalix uu weydiiye waxaa ka dhex muuqatay inay jireen dad sidaa qabay waxyaabay daliishadeenna wax daliila ma masaladan daliilo ka qowl lahi tacaala fi sulayman yacmaluuna lahu ma yashaau min maxaariba watamaaiila wajifaanin kaljawaab tamaaiil waa suwar marka jinku inay nebi sulaymaan sawiro u samayn jireen ba aayaddu tusinaysa hahdeen taa waxa wax daliil kuma sugnaa sawiro la sheegi laakin sawir maxaa ahaayeen wax ruuxle sawirkii mise wax kale taasi waa masalo ta labaad wax ruuxle sawirkii hadday ahaayeenba dee waa sharcu man qablana hadday arrintaasi ku banaaneed sharcigii nebi sulaymaan dee keenna kuma banaano nebigeenaa diiday waxaa kale yidhaha cadad min asaxaaba ayaa waxaa laga soo wariyey inay xidhan jireen kaatumno lagu naqshay lagu naqshadeeyey oo lagu xardhay sawiro cabdirazaaqaa musanafkiisa ku wariyey abu muusa inuu xidhan jiray khaatam nuqisha fii asad bayna rajuleyn lagu naqshay oo lagu xardhay libaax laba nin dhex taagan ibnu mascuudna saas oo kale khaatin uu ku sawiran yahay geed laba dubaab udhexeeya laba duksi anasna khaatun khatim khatim ama eh, fargal lagu naqshay sawir shimbireed daahir lahu rasaan shimbir laba madax leh marka dee saxaabadu inaanay bas u arki jirin taswir dawaati arwax bay taasi tusinaysaa bay dhahdeen taa waa laga jawaabo waxaa la yidhi dhowr weji baa arrinkaasi u ixtimaalaa wejiga koowaad oo ah masأala jirta ah ataswi الsuura almumtahana kalati yuftarash calayha sawirka aan la maamuusin ee la yaraysto sida ka lagu dul fadhiisto kale ama lagu dul socdo ama lagu jiqilaysto lagu tiirsado xaaraan mayo mise xaaraan maha waa maxal khilaaf masladaas jamaahiir اculamaana waxay ku tageen inuu xaaraan ahayn minhum alqasim bn maxamed ibn abi bakr min fuqahaai sabca ah wahuwa raawi xadiid taswiir can caaisha radi allahu canha marka waxaa dhici karta inay u arkayeen saxaabadu fargalkan la gashanaya sawirada ku yaala inay la mid yihiin kuwan lagu istaagtaagayo ama lagu dul fadhiisanayo jawaabta kooda waa taas jawaabta labaad waxaa dhici karta inay qabeen saxaabadaasi taswiirta muxaramka inay tahay taswiiru almujasam in la sawiro wax jidh maa lahu dil siay fuqaadu ka cabiraan wax hadh leh oo tusaale ahaan dee sawirkii laga sameeyo sibidh ama loox geed inta la qoro dee sawir laga sameeyo ama naxaas oo kale iyo wixii la halmaala laakiin alraqmu aw الرسم على hوب أو جidاar أو نحو ذaلiكa in sawirkii lgu maro lagu sawiro oo maro lagu dul qoro ama meel kaleba sida kaatunkaasoo kale inaanay xaaraan ahayn inay qabeen baa dhici karta kaasi madhab jiro miyuu yahay nacam bal waa madhabu jamaahiir الcuلamاء oo sawirkan marada ku yaaleen oo xaaraan ba ahayd maradan tusaale ahaan qofku xidhan yahi ma lagu tukan karaa masale kale taas ama kan ku yaala firaashyada goglahan ama barkimooyinka waxyaabaha lagu tiirsanayo adilana w uu leeyahay madhabkaasi oo xadiidkii zayd ah, khalid bn zayd aljuhani ay fii muslim ayay ku jirtaa ilaa raqman calaa thawbin araqmu calaa thawb maxaa looga jeedaa waa la isku khilaafay jamaahiir culama waxay ku fasireen inuu yahay ataswiiru caleyh in wax lagu sawiro mare in lagu sawiro ah. waay markaa inay kaa qabeenna waa dhici karta soo ma arkaysid mas'alada ku saabsan taswiirtu maaha masale sahlan oo quyar la odhan karo dadka lagu dhaleecayn karo masale khilaafaad badan ay ku jiraan in wax lagu tabdiiciye ama lagu taxsiibiye hadalkeeda iska daayo khilaafkana maxaa keenaya waxaa keenaya dhawaahir nusuus ha eegin uun inta nahyiday taswiirta ama waciidka u sheegtay axaadiid kalaa jirteen xadiidka zayd bin khaalid ilaa raqman calaa thawbin xadiidka caaisha sawirkii daahiyada ku yaalay inay dad soo jartay ee barkimooyin ka dhigtay ibrahim ibn yaziid nakaci waa ardayga cabdillahi bn mascuud waa taabici u le laa ba'sa bitamaahiil fii xilyati sayf dhib ma laha sawirka ku yaal seefta walaa ba'sa biha fi samaai lbeyt suuradu dhib ma leh haddii saqafkaa halkaasoo kale saqafkaa guriga haddii sawir lagu xadho halkaad libaax iskaga sawirato inamaa yukrahu minha maa yunsabu nasban wixii goonidiisa isu taagi kare dee laga sameeyey tusaaleaan sibid ama xadiid ama loox kaasun baa la diiday buu leeyahy waxaa kaloo dhici karta in sawirada ku yaalay fargallada saxaabadu aanay aada u muuqan walihaada fuqahadu aaaartaa saxaabada laga soo wariyay may deliishan oo may deliishan taswiiru dawaati larwaax inuu banaan yahy calى kuli xaal masaladu waa masalo markaa khilaafaadkeedu ay fara badan yihiin axaadiida baaba kusoo aroortayna jamcin bay u baahan tahay xadiidu caisha wuxuu tilmaamaya nebigu inuu ku inkiray sawirkii ku yaalay maryihii ay daaha ka dhigatay kaas wuxuu daliilu yahay sawirka la diiday inaanu ahayn wixii hadh xataa hadduu sawirku yahay mid meel lagu naqshadeeyey inaanu banaaneyn xadiidka lilaa raqman fii thawbina waxaa lagu xambaarayaa sawir mumtahana waana sida jamaahiir lculamaa ay ku tegeen oo meel lagu fadhiisanaya ama lagu tiirsanaya ama la dul maraya ku yaal kaasi inaanu basi lahayn ayuu daliil u yihi musanifku raxima llahu tacala innaga baabkani dee ma aha baab fiqi ah waxaan doonay in idinku baraarujiyo un malaaban idila khalkhaliyey ya <laughs> waxaan doonayda ku baraarujiyeun inay idinkana baxi bay idinka baahan tahay xaqiiqa taswiir luqatan ma huwa taswiiru luqatan ma huwa taswiiru sharcan si waxaa taswiirta gelaya waxaan gelayn aynu kala ogaano waxaa kaloo daraaso u baahan axaadiida kusoo aroortay fi baab taswiir oo dee daahirka barhkood uu iskhilaafsan yahy maxaa lagu jamcinaya ilaa raqman fi thaw saxaabiguna way u galeen dabeetana rag baa u galay maalin deetana xadiidu taswiir buu u sheegay xadiidkii taswiirta diidayay maalin kaley booqdeen isagoo xanuunsanaya say ku arkeen iyadoo gurigiisii maro sawir lehay taal markaasa yidh isweydiina walaal sheekha maxaa ku dhacay miyaanu miyaanu maalinta hore noo sheegin xadiidkii taswiirta xaaraantimeynayay soo kan sawirkii isaga u yaala markaasaa mid kamida raggii baa wuxuu yihi oo miyaanad maqal inuu yihi ilaa raqban fii thawbin aday ku dhaaftaye de xadiidku inoo sheegay laftiisay ku jirtaa ilaa raqma fi thawbin <laughs> wixii sawir markaa mumtahana ee maryaha iyo waxaa ku yaala meelaha yaalyaal ama lagu tumanaya ama lagu tiirsanaya inaanu sawirka muxaramka aanu soo gelayn waay musanifku raxima llahu tacala shan daliil bu waaba ku sheegay daliilka koowaad can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wuxuu yihi qaala allahu tacala ilahay wuxu uhi waman adlamu yaa ka dulmi badan cid ka dulmi badani ma jirte miman dahaba ay qasada mid u qasdiyey yakhluqu in uu abuuro ka khalqi abuurkayga oo kale yaani inuu wax uu sameeyo yasnacu ka sancati waxyaabaha xoojinaya tacriifkii taswiirta aynu sheegnayba xadiidkani kamid inuu sawirku yahay sanaac wax samayn inuu yahay yakhluqu ayuu hi ilahay subxana wa tacala ka khalqi falyakluquu ha abuuraan daratan dhuuri caso ama shay yar labada waa lagu macaneeyey aw liyakluquu ha abuuraan xabatan xabad raashina aw liyakluquu ama ha abuuraan shaciiratan xabad heeda culimada qaar waxay u daliishadeen inay xaaraan tahay xataa waxyaaba aan ruuxda lahayn in la sawiro waa taa la yidhi bay leeyihin dee falyakluquu daratan daradu waxay noqon kartaa waxaan ruux lahayn xabatan ruux male shaciiratanna ruux male laakiin sida saxiixa ah macan u sidaa maaha ee ujeeddadu waa tacjiiz maxay wax u sawirayaan iyagoon waxba abuuri karin haddaanay sawirka iska daynayn bal carwa taase shay ka u yar ha ha ha abuuraan ama xabad raashina ama xabad shaciira macan waa saas waa tacjiiz wey xadiidkan saad arkayso ilahay wuxuu uhi waman adlamu waa istifaam inkaariya nafyi baana looga jeeda laa axada adlamu oo cid ka dulmi badan ma jirta miyaa qofka wax sawiray way jirtaa cid ka dulmi badani oo ka shirkiga samaynaya ka dulmi badan marka xadiidkan laba midkood baa lagu macanaynaya in min la qadaro tabciidiya in la qad in la qadaro oo macnuhu noqday ashad nnaasi min ashadd الnaasi dulman dadka kuwa u dulmi dara waxaa kamida isagu ma dulmi daree kuwa u dulmiga daran buu kamid yahi man yakhluqu ka khalq illah marka ishkaal mala de haddii min tabciidiyaa la qadaro waxaa kaloo la odhan karaa adlamiyadu waa nisbiya o marka baabka la joogo ayuu adlam الnaas yahay imaa macnaheedu fi jamiici abwaab الdiin bu adlam الnaas dahaba waa bimacnaa qasada o aqbala cala taswiir qasdigana waxaa looga jeeda alqasdu ila taswiir baa looga jeeda inuu wax sawiruu qasdiyey ee loogama jeedo taswiirtuu ula qasdiyey waxaayo waxaa oo taswiirta qofku wuxuu doonayaba ha ula qasdiye dee ma banaana taswiirtu taswiir dawaati larwaax cumuuman ma banaana oo lama odhanayo taswiirtu waxay xaaraan tahay in hadduu mudaahaad u qasdiyo hadduu mudaahaad u qasdiyo waa xaaraan kufri ah hadduu inuu wax sawiro u qastiyo laakiin aanu mudaahaad iyo tashabuh bilaahi u qasdinna inuu waxaan caabudo aanu uqasdinna waa xaaraan laakiin kufri maaha labigaana iskaga kaa khaldami alqasdu ila taswiir inuu wax sawiro inuu qastiyo iyo alqasdu bitaswiir wuxuu taswiirta ula qastiyey ujeedada wuxu sawiraya waa kaloomisaba yakhluqu bimacnaa yusawir weeye wayasnac taswiir qur-aankana way kuso aroortay iyadoo bimacna khalqi ah macna waa sanaaca wasawarakum fa axsana suwarakum ay khalaqakum weyi ka khalqi ay yusawiru suurata tushbihu suurata khalqi wuxuu sameynayaa sawir shabaha suurada khalqigee markaa khalqigii oo dhan in la sawiro inay xaaraam tahay dadka qaar u daliishada saynu sheegnay lakin sax maaha ilaaqanna waa muqayad oo waxa qayday nusuusta kale tilmaantay taswiirta muxaramka inay tahay taswiiru dawaati larwaax falyakluquu daratan laamku waa laamu lmri dalabna loogama jeedo maxaa looga jeeda ataxadi waatacjiiz carin iyo awood daradooda in la muujiyo falyأtu bxadiiثi milihi bay la mid tahy in kaanuu saadiqiin addarana lababa waa lagu fasiray annaml sigaar quraanjada yaryar ashay اqaliilla waa lagu fasiray ha abuuraan wuxuu noqon karaa haddii quraanjo looga jeeda ha sameeyaan waxaa kalu noqon karaa ruuxa geliyaan saddexdan shayna calaa jihati shaki looma looma sheegin addaratu walxabatu washaciir waxaa loo sheegay litaأkiid الtaxadi wa taqwiyat الtacjiiz ayaa loo sheegay wجه dilaalat اxadيث calى maqsud اbaab ana fiihi waصf اmusawir bالظulm xadidka waxaa ku jirta kii wax sawiray in dulmi lagu sifeeyey waman adlm wa nisbaة الtashabuhi biاllahi fi اlkhalqi ilayh iyo in loo nisbeeyey kii wax sawiray inuu masalo xagga abuurka ilaahay isku shabahay watabkiitu bikhalqi asgar اashyaa iyo in lagu cariyey oo dacfigiisa lagu muujiyey in la yihi bal shayga u yar abuur wakulu hada daliil calى taxriimi ficli in dulmi lagu sheegay in ilahay inu isku shabahay lagu sheegay carintaa iyo cajsigelintaa saddexdu waxay daliil yihin ficilkiisu inuu xaaraan yahay daliilka labaad walahumaa ay lilbukhaariy wa muslim can caaishata radi allahu canha ana rasuula lahi sala allah alay wasalam qaala wuxu uhi ashaddu nnaas dadka waxa u daran cadaaban xagga cadaabka yowma alqiyaama aladiina kuwa yudaahiuuna allah yudaahiuuna isku shabahaya bikhalqi illaahi ilaahay abuuristiisa ashad naasi cadaaba ywma alqiyaama acdam naasi wa aqwaahum cadaaba wey ishkaal baa ku iman karo waxaa la odhan karaa kan wax sawiraya sawir taswiir aanu ku gaaloobeyn miyaanu ka cadaab darayn kaafirka iyo mushrinku maxaa ashad naasi cadaaban loo yihi waa ishkaalka xadiidka hore kuso arooro kale adlamu nnaas laba jawaaboodba waa laga bixiyey in la ihahdo min baa la qadaraya min ashad nnaas weya macnaheedu waxaana taawiilkaa xoojinaya riwaayadda muslim waxaa ku yimi ina min ashad الnaasi cadaaban oo mintan aanu leenahy waa la qadaraya riwaayadda muslim baabay ku xusantay marka in la idhaahdo min ashad الnaasi cadaaban laba in la yidhaahdo alashadiyatu laa tacni an gayrihum laa yushaarikuhum fi lcadaab cadaabkaa daran cid kale inaan la wadaagahayn laga qaadan maayo bal yushaarikum hayru soo fircoon ilaahay mu odhan adkhiluu ahla fircawn ashadd alcadaab markaa ma fircoon un baa cadaabka u daran ilaahay u geliyey maya taasi diidi kuwo kalena cadaabka u daran inay galaan ta saddexaad waxaa la yihi ashadiyadu waa nisbiya oo dadka la cadaabayo waa qaybo soo maha marka jinsigan iyo noocan waxaan xadiidkan lagu xusayo wixii la jinsiga lagu cadaabayo ayuu u cadaab daranye imaam cali dadkao dhan buu cadaab daranye waxaa kaloo yihi me xadiidka waxaa lagu xambaarayaa ka wax sawiraya qaasidan bihi mudaahaat xaaladii uu ku kufriyeyey weeyaan markaasu ashad naas cadaaban noqonaya ibnu xajar baa aqwaashaa sheegay iyo kuwa culimo kaleba fatxulbaariga mujaladka tobnaad saca saddex boqol iyo saddexiy sideetan kadalika nawowi fi sharxi muslim yudaahiuuna bikhalqi illah isagoo mahmuuza waa la akriyay yudaahiuuna iyo yudaahuuna iyo isagoo bilaa hamza labadu yushabihuuna maa yasnacuuna min asuwar bima khalaqahu llah sawiradan ay sameynayaan bay ku shabahayaan oo ekeysan wixii ilaahay abuuray marka waxaa ku jirta xadiidkan cilatu taxriimi taswiir inay tahay ma fi dalika min almudaahaat bikhalq illah tashabuh baa ku jira inuu ilaahay subxana watacaala sifadiisii khalqiga uu isku shabahay sawiroo dhanna looma jeede taswiiru dawaati larwaax baa loo jeedaa waana sida jamaahiir jamaahiirulculamaa ku tegeen riwaayaadkaana tilmaamay saaxibu maa khalaqtum nooleeya waa tan la leeyahay wixii dee noolaa sawirkiisii samaysee ruuxdii baa idiin hadhee ku afuuf an yunfuka fiiha aruuxu laysa binaafiqi cabdullahi bn cabaas oo dee raawi xadiiana sida muslim ku xusan sidaasuu yihi ninkii weydiiyey wuxuu ku yihi in kunta laabudda faacila fasnac shajara wamaa laa nafsa lahu kaas inaanu taswiirta muxaramkaa soo gelayn buu sheegay geeda iyo wixii aan naf lahayn in la sawira wajhu dilaalat xadid cala maqsuud baab ana fiihi waصfa musawiriin bianahum ashad الnaasi cadaaba ywma اlqiyaama waxaa xadiida ku jirta in lagu sifeeyey kuwa wax sawira dadka kuwa u cadaab dara inay kamid yihiin maalinka qiyaame wa hada daliil calى taxriimi ficlihim dliilka saddexaad walahumaa bukhaariy muslim waxaa usugan can ibni cabaasin qaala samictu rasuula اllahi yaquul kulu musawirin mid kastoo wax sawiraa fi naar naartuu gelayaa yujcalu lahu waa loo yeelayaa bikuli suuratin sawir kaste sababtii bada sababiya ka dhigno oo sawarahaa uu sawiray nafsun baa loo yeelaya yucadabu la huwa isaga bihaa naftaa lagu cadaabayo fii jahanam jahanamo dhexdeeda oo sawir kastoo uu sawiray sababtii ilaahay wuxuu abuurayaa naf isaga jahanamo dhexdeeda ku cadaabta sidaa waa loo fasiray xadiidka si kale oo loo fasiro waynu arki doonaa xadiidka musanifku wuxuu u nisbeeyey bukhaariyo muslim lafdigan laakiin muslimun buu ugu jiraa kulu musawirin fi nnaar yujcalu lahu bikuli suurati sawarahaa nafsa fatucadibhu fi jahannam sawir kastoo uu sawiray sababtii ilaahay naf buu abuurayaa naftaasaa musawirkii jahanamo dhexeeda ku cadaabaysa lafdiga bukhaari waa ka duway oo man sawara suurata faina allaha mucadibhu xataa yanfuka fiiha aruux walaysa binaafiqin fiiha abada soo ma arkays inta dambe ah sawir kastuu sawiray sababtii ilaahay naf buu abuurayaa musawirka jahanamo dhexeeda ku cadaabta riwaayadda bukhaari intaasi kuma jirtaba bedelkeedana waxaa ku jirta in allaha mucadibuhu xataa yanfuka fiiha aruuxu laysa binaafiqin fiiha abadan marka in xadiidku isagoo sidaasa la yidhaha bukhaariyo muslim baa wariyey in asalkan u loo jeedo mooyaane wax ansaxaya maaha kulu musawir fi nnaar mid kastoo wax sawira wax nool iyo wax kalaba waa caam laakiin waxaa khasisay nusuusta tusinaysa taswiirta muxaramka inay ku gaar tahay taswiiru dawaati اlarwaax fi الnaar macnaheeduma waxa weeyaan ilowba ilow naartuu gelaya maya waa min nusuus اwaciid maslada horena waynu ka hadalna macnuu waxa weeye taswiiru dawaati اlarwaax sabab muujibu lidukhuuli الnaar waxaan uu sameeye oo ah wax ruuxle inuu sawiro wuxuu sababaya inuu naarta galo in sababta la helana ilowba ilow miyay ka dhalanaysaa musababki in la helo maya kama dhalanayso qad yuujad الsabab wayatakalaf almusabab in sababtii naarta lagu gelayo qofka laga helo oo haddana aanu naarta gelin waa wax dhici kara wey oo sababtu waxay leedahay shuruud iyo mawaanic waxaa dhici karta in shuruuddii qaar ay maqnaadaan ama mawaanicdii qaar ka mida la helo walihaada ku khaldamin xadiidka firaqa rasuulku alayh الsalatu salaam uu yihi wsataftariqu hadihi اluma ilى alaai wasabciina fiqa kulaha fi nnaar ila waaxida kuluhaa fi nnaar macnaheedu waxa weyaan qof kasta oo firaqa kamidi naartu gelaya la firaqa in laga mid noqdo wadooyinkooda la maraa waa sabab kamid a asbaabta naarta lagu galo laakiin waxaa dhici karta qofku isagoo firaqa kamid a oo khaariji ah oo muctazili ah haddana aakhire inaanu naar gelin qofka mucayinka ah oo naarta kaga baaqsado umuur ile hadduu muslim yahay qofka ilaahay raxmadiisu kaga baaqsan karaa inuu biraxmati ilaahay kaga daayo shafaaca shaafici buu kaga baaqsan karaa dunuub wuxuu kaga baaqsan karaa masaaib waxa weyaan mukafira dhibaatooyin adduunyadan ku maray oo ku dhacay marka dhalinyarta qaar alaxaadiid taxtaaj ilaa fahm in badanna waan idin sheegay axaadiida idinku ha iska fasirnina ha iska fasirinina soomaalida aada bay ugu badan xadiidka soo mara carabi ahaan isaga macnaysanaya wayuratibu caleyh axkaama waa shuruu kutubu kutubu shuruuxi اxadiid u noqda kitaabkan intaynu akrinayna tusaalayaal badan waad aragteen soo ma inuu had iyo jeer ale kasoo naqilayno culimada axaadiida sharaxday ama ha noqdaan shuruuxu saxiixeyn ama shuruuxu sunan ama kutubta kale ee sharaxday sida kitaabka ishkaat lmasaabiix axaadiis badan ay ku jirto culimada sharaxday sida tiibi oo kale iyo alqaari fi lmirqaat iyo almubarakfori fi eh, mubarakfuri fi lmircaat iyo iyo kutubta lamidka ah jaamic saxiix aljaamic eh, sagiir kutubta sharaxday sida faydulqadiirka iyo atawdiix lisancaani iyo aada bay muhim utahi masaladaasi haddaad dhigayso iyo haddaad dhiganayso iyo haddaad dad ku wacdiyeyso haddaad ku khudbadaynayso irjic ilaa shuruuxi alxadiid haddii kale si khaldan baad isaga fasiran doonta xadiidka dad carabi iskaga fasirato dhalinyarta qaar ba iska odhan jiray jamacaadka qaarkoodoo dee hadda jira waa fi naar guluwiga noocaasa bay sameeyeen waar ka daaya markii dambe waxay ku dambeeyeen siduu nebigu sheegay alayh isalaatu wasalaam walan yushaada diina axadu ilaa halaba halaka almutanaطicuun qaarkood maanta waa suufiyo kuwii arrimaha noocaasa looga taagi lahaa waaya yujcalu lahu bikuli suurati sawaraha nafsun yucadabu biha fi jahanam jumladan macnaynteedu waxay ku xidhan tahay <clears throat> ba'da bikuli suuratin ku jirta maxaa looga jeeda waxaa odhan karaa ba'daas waa bimacnaa fi bimacnaa في asababiya ayaa looga jeeda oo yujcalu la waa loo yeelaya بkuli suuرaة لأجلi kuli suuرaة sawir kastoo uu sawiray daraadii ama bisababi kuli suuratin sawir kastoo uu sawiray sababtii نفس baa loo yeelayaa يucadaب biha في jahannam maaha sawirkiibaa naf loo gelinaya ilaahay subxana watacaala naf buu abuurayaa jahanamo dheb dhexdeeda qofkan ku cadaabta de waxay doontay noqon kartaa ilahay baa og waxaa kale ay noqon kartaa badu waxay noqon kartaa bimacnaa fii bay noqon kartaa macnuhu uu yahay bicadadi kuli suuratin sawaraha yacnaa tirada sawi uu sawiray in la cadada ayaa loo yeelayaa nafsuma yucadabu biha fi jahanam wajhu dilaalat alxadid cala maqsuud ilbaab waa ma fi min alwaciidi binnaari cala lmusawir kii wax sawiray naar baa loogu goodiyey walaa yakun hada alwaciid ila calaa muxaramin waciidkaasina arrin xaaraanunbu markaa kusoo arooraa daliilka afraad walahumaa lbukhaari wamuslim canhu caman xadiidka hore yaa wariyey can ibni cabaas waxaa bukhaariy muslim ay ka wariyeen ibn cabaas man sawara qofka sawiro suuratan fi dunya adduunya dhexeeda ku sawiro kulifa waxaa loo diriyo lagu kalifi an yanfuka fi fi lqiyaama lagu kalifi an yanfuka inuu afuufo fiihaa gudaheeda aruuxa walaysa binaafiqin naf mid ku afuufayana maaha markaa sawir ruux leh waxaanuu sawiray wax ruux leh uu yahay waman sawara suuratan xadiidka akhirkiisaa fasiray an yanfuka fiiha ruux in loo jeedo sawir oo dhan aan loo jeedine taswiru dawaati arwaax loo jeedo marka ulzima cidda ku ilzaaminaysaana waa allah an yanfuka fiiha ruuxu laysa binaafiqin an yukalaf bihada walaa yastaiic mana awoodo walaysa binaafiqin waa kaadhi nabigu alayh isalaatu wasalaam marka min takliifi maa laa yutaaq ba ma waxaanu awoodin baa lagu kalifay la alqasdu waa tuulu tacdiibihi wa idhaaru cajzi waxaa loo jeedaa un in la muujiyo inaanu waxaanu awoodin uu faraha la galay iyo cadaabkiisu inuu dheeraanayo in la caddeeyo marka marka la idhaahdo taasaa lagu kalifaa mana samayn karo waciidka noocan qof muslima talo siduu ugu dhaboobi karaa qofka muslimka ee qasdigiisu yahay mudaahaatu khalq illah isagu u kufriyeyba kaas oo dee markaa muslim ah, ama inuu caabudo u sawiray ishkaal male kaas kaafirkiina ishkaal ma laakiin muslimkii maxaa lagu xambaarayaa islaamnimo ku dhintay isagoo wax taswiiray xadiidka waxaa lagu xambaaraya fi xaqi muslim cala الzajri waالtashdiid in looga jeedo loogama jeedo naartaa lagu waarinaya loogama jeedo walihada bu hi alxaafid ibnu xajar wاljawaabu anahu yatacayan tawiil اxadiid calى ana muraada bihi zajr shadiid bilwaciid bciqaabi اlkafir liyakuna ablaga fi اlirtidaaci wadaahiruhu gayru muraad looma jeedo naartaa lagu waarinaya wahada fi xaqi اlcaasi bidalika ama man facala mustaxila falaa ishkaala fiih wajhu dilaalat اxadiid calى maqsuud اbaab waa ma fiihi min dikri tacdiib اmusawir oo waxaa ku jiro ah in la cadaabayo kii wax sawiray oo lagu cadaabayo bitakliifihi binafki الruuxi fi الsuwar alati sanacaha in loo diro inuu ruux ku afuufo sawiradu same walaa yastaiicu dalika wainama kulifa bihi ziyaadata fi cadaabi waxaa arrintaa loogu kalifay si cadaabkiisu usii bato wallahu subxana wa tacala aclam sala اllah alى nabiyina mxamed